bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi وعlى آlih وaصxaabihi أجmaciin ama bacdu qala اlimam الxaafiظ bn kaثiir raximah اllah tacalى fasl fي dikri الأmakin اlati xalaha salawaat اllahi وsalaamه عlayh wahiy الrixlaة الnabawiyaة fii dikri اlamaakini meelihii sheegidooda ayuu fasal yahay fasalkan allatii xallahaa uu degay yanii uu tegey lugtiisa uu saaray salawaatuullaahi wasalaamuhu calayhi wa hiya arixlatu waa rixlada annabawiyatu rixladii nebiga loo nisbeeyey yani maalihii nebigu uu safarka ku tegey ee isagu markaa yacnii uu degay uu yacnii safar ahaan ha ku dego ama degaan ahaanba markii dambe ha u degaba ah ayb meelihii uu tegey buu halkan uga hadlayaa amaakintii nebigu tegey sal اllahu calayh ali wasalam qadima shaama maratayni qadima nebigu wuxuu galay ashaama shaam maratayni laba jeer ayb shaam laba jeer buu galay alulaa markii hore tan koowaad maca cammihi abi aalib buu la tegey adeerkii abu aalib fii tijaaratin tijaaro la jirkeed lahu isagu ou lahaa abu aalib yani tijaara abu aalib watay ayuu u raacay nebigu sala allahu calayh ali wasalam markaa uu la socday wa kaana cumruhu cumrigiisu wuxuu ahaa idaaka wakhtigaas intay casharata sana labiyo toban jir buu ahaa wa kaana min qisati baxyaraa wa tabshiirihi bihi wa kaana waxaa ahaaday yanii socodkaas dhexdiisa min qisati baxyaraa baxeera yacnii ninkii la dhihi jiray raahibka ahaa ee nasraaniga ahaan jiray oo kutubihii horena wax ka yaqaanay qisadiisii baa markaa dhacday wa tabshiirihi iyo yacnii markaa bishaarayntiisa bihi nebiga uu ku bishaareeyey wa kaana min alaayaati aayaat yo ahaa allatii aayaadka oo ra'owhaa ay arkeen wa kaana min alaayaati allatii ra'owhaa aayaadkii nebiga ay ku arkeen maa ayaa ahaaday bahara wareeriyey alcuquula cuquusha yani wax cuquushiiba ay la yaabtay ay ku wareertay ayb yaa ku sugnayd aayaadkii ay nebiga ku arkeen ayb markaa ninka raahibka wuxuu kula teliyey rasuulka sal l slam yacni abu aalib inuu nebi noqon doono waa tilmaamay iyo waxa kutubtii hore sidoo ay u sheegtay dhulkaanna wuxuu yidhi dhul niman xaasidiin ah ay joogaan waayo yahuudiyaa degani mar dambe ha keenin buu yidhiyo meeshiisa ha iska joogo nimankaan yacnii dad aad u xaasidnimo badan baa meeshan ku nool marka ka ilaali buu yidhi ayb taasuu marka sheegay wadalika maqsuudun kaasi waxa weeyaan tuu la fidiyey fi lxadiidi xadiidkii dhexdiisii baa lagu sheegay aladii rawaahu tirmidiyu oo wariyey mima tafarada bihi uu kula gooni noqday quraad abu nuux wasmuhu cabduraxmaan ibni khaswaan weyaan wahuwa isnaadun saxiixun weeyaan walaakina fii matnihi matnigiisa laakiin haraabatun baa ku sugan walaakina fii matnihi haraabatan saasaa fiican walaakina haraabatan qaraabo ayaa fii matnihi matnigiisa dhexdeeda ahaatay haddii kalena walaakin fii matnihi qaraabatun oo la reebo nuunka ama la takfiifiyo qad busida alkalaamu calayhi yacnii qaraabadaas hadalkeeda waxaa lagu fidiyey fii mowdicin aakhara meel kale wa fiihi dikru اlhamaamati wa fiihi xadiidka waxaa ku dhex jiray dikruulhamaamati daruurtii sheegitaankeeda oo mar walba kulaylbu xilligu ahaa daruur baa mar walba nebiga harinaysay walam ara lahaa ma aanan u arkin buu yidhi dikran xusitaan daruurtaasi fii xadiiin xadii xadiidka oo haabitin sugan sugnaaday aclamuhu aniga aan ogahay siwaahu kan aan ahayn daruurtaa nebiga la socotay mar walba harinaysa xadiid haabit oo ku sugnaaday ma arkin buu yidhi aan midkaan ahayn socodkiisii hore ee marka shaam waa kaasaa alqadmatu ahaaniyatu geliddii labaad ee shaam uu galay fii tijaaratin tijaaro dhexdeed maceed ayuu ku galay likhadiijata binti khuwaylid ay lahayd wa suxbatuhu waxaa la socday markaa mowlaaha khadiijo mowlaheedii maysaratu maysaro ahaa hataa nebiguna wuxuu ahaa waa khadiija ayuu u shaqaynayey maalka ayuu ugu yacnii eh, mudaarib ayuu ahaa mudaaraba ahaan ama qiraad ahaan buu ugu shaqaynayay oo iyada maalkay lahayd isaguna shaqaduu lahaa ayb <clears throat> markaa ninkaa maysara ayaa la socday fabalaqa arda busra ayuu gaaray busra dhulkeedii buu gaaray <clears throat> ayb waa meel marka shaam ku taallaba oo hadda suuriya ku taalla fa baaca ama meeshaa wuxuu ku gaday attijaarata tijaaradii buu ku iibiyey yiibiyey rajaca waa soo laabtay faahbara maysaratu maysara wuxuu u sheegay mowlaatahu tii isaga xoraysay khadiijo ahayd bimaa ra'aa calayhi waxa nebiga uu ku arkay korkiisa sala allahu calayh ali wasalam oo min lawaa'iqi nubuwati nebinimada waxa ka muuqanaya ah ayb nebinimada lawaa'ixdeeda ah waxyaabaha yacni nebinimadiisa lagu garan kara faragibat fiihi marka way damacday oo way jeclaysatay khadiija watasawajathu way guursatay wa kaana cumruhu cumrigiisu wuxuu ahaa xiina tasawajaha markuu guursanaya calaa maa dakarahu ahlusiyari siday sheegeen jir buu ahaa markuu khadiijo guursanaya wataqadama marka waa shaam labadii jeero u galay wataqadama waxaa soo hormartay annahu sala اllahu calayh ali wasalam nebiga usriya bihi in la dheelmiyey leylan habeen min almasjid alxaraami in laga dheelmiyey ila almasjidi alaqsaa loo dheelmiyey masjidulaqsaa oo shaam isna ku yaal faijtamaca bilambiyaai buu kula kulmay wasallaa bihim waa tujiyey fiihi masjidulaqsaa buu ku tujiyey dhexdiisa uma rakiba ila asamaa'i samada ayuu u fuulay markaa uu aaday uma ilaa maa bacdaha min asamaawaat samadan dhow waxa ka dambeeyo ka sarreeyo samaawaatka ah ayuu markaa u fuulay samaa'an samaa'an samasamo wa ra'aa wuxuu arkay alambiyaaa nebiyaalkii hunaaka meesha calaa maraatibihim darajaadkoodii buu ku arkay wa yusallimu calayhim waa salaamayey korkooda wayusallimuuna calayhi iyagana way salaamayeen uma socada ilaa sidrati lmuntaha ayuu fuulay fuulayou koray fara'aa hunaaka meeshaa wuxuu ku arkay jibriila jibriil calayhi salaam cala suurati suuraddii allatii khalaqahu allahu calayha oo alla ku abuuray lahu situmiati janaaxin lix boqol oo garbood isagoo ayuu meeshaa ugu arkay marka toddobadii sano waa dhaafay sidratulmuntaha oo malaa'igtu ay ugu eg tahay oo malag dhaafaa uunan jirin ayuu gaaray halkaas ayaa jibriil uu ku arkay suuradii alla ku abuuray ayuu ku arkay sidratlmuntahaa keliya kuma sii ekaanine waa ka sii socday kor ayuu ka sii aaday wadana aljabbaaru allaha jabbaarka ayaa soo dhowaaday rabbulcizati cizada rabbigeeda ahaa fatadallaa waa dhowaan siyaadiyey oo aad buu u soo dhowaaday kamaa yashaau sida isagu doonaayo ku soo dhowaaday kamaa yashaau marka ibnu katiir wuxuu u leeyahay tilmaamaha ilaahay sidii isaga laa'iq u ah waay hadduu yacnii ilaahay baa soo dhowaado sida dadku usoo dhowaadaa tiri ma la dhihi karo kamaa yashaau sida isagu doonayo innaga qaab iyo uma yeeli karno dhowaanshada dadkana ma ku tusaalay karno laysa ka milihi shay-un huwa samiic albasiir calaa maa warada fi lxadiidi sida xadiidka ku soo arooray xadiidi shariik culimmada marka way isku haystaan ziyaadadan fadana aljabbaar waxaa la yimid shariik bin abi cabdillaahi shariikna marka saduuq oo xifdigiis wax ku jiraan ayuu ahaa marka waxay leeyihiin qaarkood maba sugnaba uma dalaljabaarudan waxa soo dhowaadayna waa jibriile alla ma aha qaarna waxay leeyihin xadiidkaa waa sugan yahay sidaad ibnu kaiirna meeshan uu ku sheegay calaa maa warada fi lxadiid sida xadiidka uu ku yimid ayaa rabulciza uu soo dhowaaday fara'aa min aayaati rabbihi اlkubraa rabbigii aayadihiisii ayuu arkay alkubraa ee waaweynaa aayadihii waaweynaaye alleh ayuu arkay kama qaala tacaala siduu alle u yidhi laqad ra'aa min aayaati rabbihi alkubraa aayaadka rabbigii ee waaweynaa ayuu arkay wa kallamahu rabbuhu rabbigii baa la hadlay wa kallama waxaa la hadlay hu nebiga rabbuhu rabbigiis ayaa la hadlay subxaanahu wa tacaala calaa ashhari qowlay ahli اlxadiid ahlu xadiidka labadooda qowl midka aadka u caansan marka inuu alla la hadlay nebi moxamed sal allahu calayh ali wasalam oo meeshaa marka muuse keliya maahan cidda hadalka alle nebiyaalka yacni muuse keliya maahan cidda hadalka alle maqashay oo alla uu la hadlay toos ula hadlay bal nebigeennaba waa la hadlay sida axaadiikan ay axaadiistu ay tilmaamayaan wa ra'aa rabbahu rabbigiibuu arkay caza wajalla bibasarihi indhihiisii buu ku arkay calaa qowli bacdihim culammada qaarkood say dhaheen qowlkooda markaan qabanno wahuwa huwa ikhtiyaaru limaami abi bakr bni khusayma ibnu khusayme ikhtiyaarkiisa iyo siduu doortay waayo nebigu in indhihiisa uu ilaahay ku arkay ayb min ahli lxadiiina ka mid ah ibnu khusayme wa tabicahu fii dalika arrinkaa waxaa ku raacay jamaacatun koox min almuta'ahiriina culummadii dambe ah ayb laakiin see xaalku yahayna masaladan warawaa muslimun muslim wuxuu wariyey can ibni cabbaas uu ka wariyey radia allaahu canhumaa annahu nebiga ra'aahu inuu arkay bifu'aadihi qalbigiisa inuu ka arkay maratayni laba jeer inuu qalbiga ku arkaye labada indhood lagama warinin ibnu cabbaas waxaa laga wariyey qalbiga inuu ku arkay wa ankarat caaishatu caaishana waa inkirtay umulmu'miniina radia allaahu canha ru'yata albasar aragtida indhahan aragtidooda caaisho waa diidday oo waxay tidhi nebiga indhihiisa alla kuma arkin qofkaad maqashaan isagoo sidaa dhahayana faqad acdama cala allaahi alfirya been abuurashada ilaahay waa ku weyneeyey qofka aad buu alla ugu been abuurtay dhihi jirtay rawaa muslimun muslim wuxuu wariyey can abi darin uu ka wariyey qultu waxaan idhi buu yidhi abuu dar yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ra'ayta rabbaka rabbigaa ma aragtay faqaala waxa uu yidhi nuurun nuur weeyaan anna kayfa sidee baan araahu u arkayaa nuur baaba alle xijaabkiisu ahe sidee baan anigu marka alle u arkaya yacnii xijaabuhu nuur nuurku waxa weeyaan xijaabkiisa yaa wuxuu yahay nuur xijaabuhu nuur xadiidka kala dhahayo marka nuur baa yacnii uu ku xijaaban yahay anaa kayfa sidee baan araahu aniga aan u arkaya marka xadiidkan marka wuxuu tilmaamay inuunan arkin sida ka muuqato wa ilaa haadaa kan oo inuusan arkin ah maala jamaacatun jamaaco ayaa u iilatay min ala'imati a'immada ka mida qadiiman waxadiian kuwii horay kuwii dambaba ictimaadan iyagoo cuskanaya calaa hada alxadiidi xadiidkan waitibaacan iyagoo raacaya liqowli caaishata caaisho warkeeda radia allaahu canha qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa mashhuurun canha kan ayaa caaisho agteeda mashhuur ka noqday caan ka caan baxay walam yucraf haa loomana aqoonsanin mukhaalifun cid ku khilaafto min asaxaabati ah caaisho agteeda waxaa ka caan baxay inay iyadu caddaysay diidmada ah iyadu waa qayaxday labadan indhood nebigu ilaahay ma saarin bay tiri iyadu saasay u qayaxday diidmada cid ku khilaaftay oo mas'aladaa ku qabsatayoo labada indhooduu ku arkay tirina lama haayuu leeyahay saxaabada dhexdeeda ilaa maa ruwiya can ibni cabbaas waxa laga wariyey oo waa maxayna annahu ra'aahu inuu arkay bifu'aadihi inuu ku arkay biqalbihi soo maaragtid marka ibnu cabbaas baa waxaa laga hayaa wax laga fahmi kara aragti laakiin iyaduna waxay ku qaydan tahay bifu'aadihi wanaxnu naquulu bihi annaguba waa dhahaynaa buu yidhi ibnu kaiir sidaas wamaa ruwiya fii dalika waxa arrinkaa la wariyey min ihbaati ru'yati bilbasari oo ah in la sugo aragtida indhaha nebigu uu ku arkay alleh falaa yasixu shayu min dalika wax arrinkaa oo ansaxaya ma jiro laa marfuucan wax nebiga laga wariyey ma jiro bal iska badaaya walaa mawquufan xataa wax saxaabi ah oo si cad u yidhi labadan indhood baa nebigu alla uu saarayu ku arkay male buu yidhi nacam soo ma aragtid marka ibnu cabaas marka laba riwaayaa laga hayaa ra'aahu mid waa mutlaq waa arkay midna ra'aahu bifu'aadihi ibnu taymiya marka wuxuu yidhaahdaa ibnu kaiirna sida ka muuqata ibnulqayim kadalika waxay dhahaan riwaayadaas mujmalka waxaa lagu fasirayaa midaan oo midda riwaayada ilaaqa uu ku jira middan muqayadadaa lagu fasira ra'aahu sow maahan haa biqalbihi ay riwaayada kalaa fasirayso waxa laysku haystaana waa maxay labada indhood marka labada indhood saxaabi waxaan haynaa diiday cid ku qabsatayna aanan haynin xadiidna waa la hayaayo nuurun annaa araahu xijaabkiisu waa nuuro nuur baa ka sokeeyo see u arkaya aniga yani maba arki kari way adduunyada dhexdeeda midda aakhira layskuma khilaafin in la arki doono ilaahay mu'miniintu arkaayaan tan adduunyada dhexdeeda waayo ogow masaa-ishu marka say tahay hadday ku dhaafto oy ku agmarto hadhow marka waxaa weeyaan culummadii warkoodii ama saxaabada hadalkooda hal meel loo towjiihin karo ayaa laba meel laba baarta laga kala dhigayo hadda caaisha iyo hadalka ibnu cabaas mays diidaayeen ra'aahu ra'aahu biqalbihi ibnu cabaas labadaa laga haya caaisha marka ru'yo qalbi amiyey iyadu diidayna ma diidin taas indhaha waa waxay diiday ibnu cabaas isagu ru'ya basariya miyuu ka hadlay maya warkoodu marka waa ismeel isugu imaanayaan walidaalika marka cinaayo badan culimmadan ahlu taxqiiqa marar badanna waa ku celiyay in la siiyo sideeda mas'alada marka darfiheeda la jamciyo ayaa waxaa la fahmi karaa aqwaasha meeshay u socdaan marka mas'aladana la suuraysto maxalu itifaaqa iyo maxalu khilaafka marka la suuraysto ayaa dadku culimmadu maxay ka kala qabaan la dhihi karaan laakiin mas'ale aan kuu suuraysnayn oo iyada muuqaal aan kuu lahayn aqwaashi culimmada maxma ku taraysa horta mas'alada ogow uma culammadu maxay ka dhaheen markaasi ku xigtaan ayb war aadan fahmin marka hadhow haddaad maxmal iyo meelo saarto waa dhibaato waana waxyaabaha cilmigu aad ugu yaraado ayb yani bilfaa'ida badruaalica shawkani bacdi ala'ima ayuu u tarjamay abulqaasim xanash ayb nin la yidhaahdo oo a'immadii isagu waqtigiisii joogtay ahaa culammadii waqtigiisii joogtay dadku wuxuu yidhi waa saddex nooc sanafa annaasa ilaa alaaati asnaaf dadkiiba wuxuu kala qaybiyey saddex sinfi qole wuxuu yidhi waa culummo cilmiga mutabaxiriin ku ah cilmigooda ku dhowrsato kuwaasi iyagu waxaa weeyaan dadkana wanaaggay u iftiimiyaan xumaantana waa ka reebaan waa iyagu meel mana iskhilaafaan iyagu ikhtilaaf oo tabaad ah. yacnii xataa hadday iskhilaafaan ikhtilaaf iyagu markaa inay isnacaan ama isdagaalaan keenayo ma iskhilaafayaan lanna meelay ka duulaan daa'ifada labaadna wuxuu ku sheegay cawaam fidradooda waa cawaam dad caamoon diinta aqoonin laakiin fidradoodii nadiifka ahaydee hore ayaa u taagan oo xaqii iyo waxa loo sheego fidradooday ku fahmayeen firada kama wasakhaysmin dadkaas ahlu inay daba joogaan hore kuwaasi wuxuu yidhi kuwa horena cilmigooday ku badbaadeen kuwan dambena caamadana firadooday ku badbaadeen sinfiga saddexaad marka yaa waayaan waa dad cilmigiina wax ka raacraacay qowrkiisa iyo asaaskiisana aan taabanin iyagii marka waxay is yidhaahdeen waxbaa taqaanaan waxna ma yaqaanaan wax walbaa marka waxaa weeyaan nis ama bilow bay ka joogaan kuwii horena maahanoo hadda cilmigooda cilmi muxaqaqo ay ku dhowrsadaan ma qabaan caamaa tihiinna isma dhahayaanoo fidradoodii ma badbaadinayso nacam kuwaas marka waa kuwa wax walba isku maqiiqa marka nacam ayb oo axkaamta ku degdego oo yacni ku degdego fataawada oo ku degdego iyagu marka inay markaas wax muujiyaan ku degdego qoladaan marka cilmi badbaadiyaana ma qabaan fidradii caamadana waa ka soo tageen ibnu taymiyana si kale u cabirayoo kuwaas waxa uu yidhi dadka waxaa halaagaya yidhi saddex kooxood nisfu mutafaqihin nin yacnii fiqiga nus ka joogo wa nisfu naxwiyin naxwada nus mid ka joogo ayb wa nisfu mutakalimin caqaa'idka ee dadka ka hadhadlo mutakalimiinta oon cilmulkalaamkiina wax badan ka ogaanin iyo wuxuu yidhi nisfu abiibin ayb iyo mid marka aan dibiga iyo waxa uu samaynaya aan meel fiican ka gaarin wuxuu yidhi haadaa yufsidu alcaqaa'id nisfu mutakalimku dadka caqaa'idku ka hadleeyaa wuxuu isleeyahay kalaamkii falsafadii baad baratay macquulaadkii baad taqaanaa cid caqiide kaa badisa male hadduu xataa cilmulfalsafadaas hadduu heer ka gaari lahaa xumaanteeda u muuqa lahayd waa ka hari lahaa heerna kama gaarino heer xumaanteeda u muuqatana ma joogo heer markaa waxaa weeyaan eh, ibrna kama ahan nisfigaas baa marka wuxuu gaarsiiyey inuu caqaa'id ka hadhadlo dadkii caqaa'idkoodu fasaadinaya wahaadaa yufsid اlbuldaan nisfu faqiihay muxuu fasaadiyaa mataqaanaa isagun beledka beledku muxuu ku fasaadinayaa fataawada iyo aqwaasha shaadka ah iyo saasaa diinku yidhi iyo kitaab hebel saasuu yidhi iyo waxyaabo aqoon cilmi uusan u lahaynoo fahamkeedu ou ku adag yahay ayuu dadka u sheegayaa waa fasaadayaan ummaddii marka wahaadaa yufsidu albuldaan fataawadaas qalloocanuu dadka ku fasaadinaya maa kam intee dadaa fataawo qaldan ku fasaadsan oo mid lagu gaalaysiinayo mid lagu bidcaysiinayo mid dadka lagu faasiqaysiinayo mid dadka xoolahooda lagu bannaysanayo wamaa ilaa daalika xadid walaa xaraj yaa saas yeelaya nin isu arka asago inuu faqiih yahay aan la gaarin nisfu faqiih ayb wahaadaa yufsid اlabdaan midkan takhtarnimadana aan aqoon u yeelanin nuska ka joogana ama bilowga ku ahna dadka jirkoodu fasaadinayna kan wax ku dur midkan jeex dadkiibuu fasaadinayna annagu intaas baana haystaan intaas hadda uu sheegayo nisfu faqiih cariga uu buuxiyey nisfu mutakalim kadalika nisfu طabiib sidoo kale ayb nisfu naxwiyinna luqaduu dadka fasaadiyaa isaguna maah naxwadii buu albaab ka galay meel dheer kama gaarin qowr iyo khilaafaadkeeda iyo waxaa ma ogaanin luqaddii qur-aanku ku soo degay carabiga ahayd iyo xadiidkii iyo ayuu dadka ka fasaadinaya ana aqaan buu leeyahay shibdhaha intaasoo isbiirsatay marka halaagay keenaya ibnu taymiya kitaabulistiqaaa ayuu saas u sheegay marka yacnii aqwaashan marka waxaan ku keennay ahlu cilmiga haddaan la fahmin waxaa laga yaabaa in loo arka khilaaf inay tahay laakiin aanay ahayn marka waxaas oo dhan qofka caami inuu yahay fiqradiisa ku dhowrsado caalim inuu yahay cilmigiisa ku dhowrsado labadaas haddii la waayo bis waayointa kudhainta ku dhaca ku xigtayb caamigu marka isagu fiqradiisa markuu ku dhowrsanayo markuu jahmigiisa yaqaano oo uu markaa yacnii sidaa uu ku joogo isaga laftirkiisa marka hadduu qariska tuur galo waa dhibaatan wara'a aljannata wاnnaara wاlaayaati alcidaam marka midda laga hadlaya nebiga aragtidiisa alla ma arkay waa indhaha adduunyadana waa wax la sheegay aakhira ma aha aakhira in la arkaayo muminiintu arkayaan waa mas'alo muttafaq lagu yahay wara'a aljannata jannadii buu arkay wاnnaara iyo naartii buu arkay wاlaayaati alcidaam iyo aayaadkii waaweynaa waqad farad allaahu alla wuxuu farad yeelay subxaanahu calayhi nebiga uu kusoo farad yeelay asalaata salaada leylata idin habeenkaas khamsiina iyadoo kontan ah uma khafafahaa waa fududeeyey ilaa hamsin shan ayuu ka dhigay wataradada bayna muusa calayhi salaam wa bayna rabbihi muuse iyo rabbigii ayuu nebiga iskaga daba noqnoqday jalla wacaza fii dalika uma uhbita ila alardi dhulkii ayaa loo soo dejiyey ilaa makata maka ayaa loo soo dejiyey ila almasjid alxaraam fa asbaxa wuxuu uu waa bariistay yukhbiru annaasa isagoo dadka u sheegaya bimaa ra'aa min alaayaati wuxuu arkay oo aayaad ah faama alxadiidu aladii rawaahu nasaa'iyu xadiidka nasaa'i wariyey istiqraad waay marka faa'iido wata usoo wada fii awali kitaabi salaat uu ku wariyey wa qaala uuna yidhi akhbaranaa camru bnu hishaam qaala xadaanaa makhladun huwa bnu yaziid can saciid bni cabdilcaziiz qaala xadaanaa yaziid bn abi malik qaala xadaanaa anas bnu malik radia allahu canhu ana rasuula allahi sal l slam qaal utiitu bidaabatin baa la ii keenay daabad fowqa alximaari dameerka ka weyn wa duuna albaqli baqasha ka hoosaysoo ka yar khaduhaa tallaabteedu cinda muntahaa tarafihaa araggeeda meesha ugu dambaysay tallaabsanaysaa oo tallaabteedu tahay fa rakibtu waan fuulay wamacii jibriilu calayhi salaam isagoo jibriil ou ila socdo fasirtu waan socday faqaala inzil markaasuu wuxuu yidhi inzil deg fasalli tuko fafacaltu waan sameeyey faqaala atadrii ayna sallayta ma ogtahay meeshaad ku tukatay sallayta biaybata madiina ku tukatay ayba wa ilayha almuhaajaru meeshaad usoo hijroonaysana iyaday ahaanaysaa uma qaala inzil deg fasalli tuko fasallaytu waan tukaday faqaala atadrii ayna sallayta markaasuu yidhi sallayta biquuri saynaa nuuru siinaa baa ku tukatay xayu kallama allaahu muusaa meeshuu alla muuse kula hadlay uma qaala nzil fasalli deg ee tuko fasallaytu waan tukaday faqaala atadrii ayna sallayta meeshaad ku tukata ma taqaan sallayta bibeyti laxmi meeshii nabi ciise lagu dhalay ayaad ku tukatay xayu wulida ciisaa uma dakhaltu beyt almaqdis baan galay fajumica lii alambiyaau baa la ii jamciyey faqadamanii jibriilu baa i hormariyey xataa amamtuhum intaan imaam ugaga noqday uma sucida bi ila samaa'i dunya baa ila koray ila aakhirihi wadakara baqiyat alxadiid fainahu xadiiun hariibun waa xadii hariib ah munkarun jiddan xadii aad nakaaro ugu jirta munkar marka la leeyahay ha u qaadan macnaha in loo jeedo macnaheedu maahan yani alamru bilmacruuf wanahy cala lmunkarka ha u malaynin yani munkar fisqi waaye iyo lagama saa macnuhu maaha munkarka waxaa la yidhaahdaa laba macnoba waa ku leeyahay cilmiga musalaxa isilaaxa ayb waxa uu nin daciifa nin iqaho maqbuula uu ku khilaafo waa la yidhaha munkar ayb mukhaalafatu daciifi liman huwa maqbuulun qof maqbuulo xadiidkiisa wargaleen uu yahay ayuu khilaafay ninka khilaafayana waa daciif keligiis hadduu wax warin lahaa lama aqbaleen maanta dadowba sii khilaafay oo iqaad sooma garani xadiidkaasoo kalea munkar la yidhaha wax kalena waa lagu sheegaayo munkar yacni qof sayiulxifdi ah hadduu keligii xadiid wariyo ummadihiina aysan warinaynin taana waa lagu sheega adu macnuhu wuxuu ujeedaa marka nakaaradu saasu ka wada wa isnaaduhu muqaarabun isnaadkiisuse waa dhowdhow yahay waa la dhoweynaya isnaad ahaan marka cilladu maahane matnigaa marka nakaaradu ay ku jirtaa buu leeyahay wa fi laxaadiidi axaadiidtaas saxiixati saxiixada ahna maa yadullu calaa nakaaratihi wax munkarnimadiisa tusayaaba ku jiro yani marka matniga waay wax lagu dhegan yahay culamaa ulxadiidna naqdigooda sanad keliya kuma koobnee macalmatniga xataa waa naqdiyaan wkadalika alxadiiu aladii tafarada bihi bakr bnu ziyaad albaahiliyu xadiidka uu ninkaa la goonida noqday almatruuku ninkaasoo derajadiisa xadiidku ay matruuk tahay u laga tagaya can cabdillaahi bni اlmubaarak can saciid bni abi caruuba can qataada can zuraarata bni abi awfa can abi hurayrata radi allahu canhu can اnabiy sala اllahu alayh ali wasalam qaal leylata usriya bi habeenkii lay dheelmiyey qaala lii jibriilu jibriil wuxuu igu yidhi haadaa qabru abiika ibraahiim kan waa qabriga aabbaha ibraahiim inzil deg fasalli fiihi ku tuko munkar isaguna ma qabri baa lagu tukadaa nebiga waa ambiyada ilaahay marka waa diidi jireen oo arrin shirki ka dhala karo ayb marka ha yeelinba marka xadiidka sidaa dhahayana waa sheekhu wuxuu ku leeyahay marka waxaa ku la gooni noqdo cid kale aynan la warinin bakru bnu ziyaad albaahiliyu almatruuk matruuk marka waxaa la yidhahdaa qofka lagu ijmaacay xadiidkiisa inaan la qaadanin ayb hadhow marka nin baa xadiidkanoo kale kuu keensana ibnu xibbaana wariyey ibnuljawsi baa wariyey hebel baa wariyey buu ku leeyahay marka aradaasa marka laa yahbutu aydan ma sugnaanayo kanna lixaali bakr bni ziyaad almadkuur bakr bni ziyaadkaas xaaladiisa darteed wahaakadaa sida oo kale alxadiiu aladii rawaahu ibnu jariir fii awali taariikhihi taariikh اlumam wاlmuluuk oo ibnu jariir leeyahay kitaabka uu awalkiisa ku wariyeyna ma ansaxayo ku leeyahay yani faa'iido dheeraada waa in laguu sheego baabkan axaadiidta aadka daciifka u ah ee baabkan ku soo aroortay inuu kuu tilmaamo sii ogeysiiyo min xadiiثi abi nucaym cumara bni subx axad اlkadaabiin ayb ama axad اlkadaabiin saakadaabiinta dadka beenta badan mid ka mida ah ninkaas alkibaar waa weyn weliba almuctarifiina bilwadci ee weliba qirtay inay axaadiidta nebiga been ka sheegi jireen qirtay can muqaatil bni xayaan can cikrimata can ibni cabbaas annahu sal ll l slam leylata usriya bihi habeenkii la dheelmiya dahaba ilaa yajuuj wamajuuj buu u tegey fadacaahum ila allahi caza wajalla diinta u bandhigay ugu fa abow way diideen an yujiibuuhu inay ajiibaan uma indalaqa bihi jibriilu baa la tegey calayhi salaam ila almadiinatayni labadii magaalo ayuu ula tegey yacnii jaabalaq wahiya madiinatun bilmashriq magaalo ku taal waahluhaana min baqaaya caad reer caad dadkii ka haray baa jooga meeshaa min nasli man aamana minhum dadkii iyaga ka midoo rumeeyey tafiirtoodii ayb dadkii markaa rumeeyey ee haray iyagu dadkii ka tafiirmay uma ilaa jaabaras ayuu la aaday wahiya <coughs> bilmaqrib iyadana waxay ku taallaa maqrib magaalo mashriq ku taallo iyo mid kaloo maqrib ku taallo u geeyo jibriil wa ahluhaana min nasli man aamana min amuud dadka ku noolna reer amuud dadkii rumeeyey kuwii ka haray kuwii yanii ay ka tafiirmeen fadacaa kulan minhumaa ila اllahi dhammaan ilaahay ugu yeedhay faaamanuu bihi way rumeeyeen wafi اlxadiiثi waxaa ku jirtay ana likulli waaxidaةi min almadiinatayni labadaa magaalo mid kastoo ka mida casharaةu aalaafi baab toban kun oo albaabay leedahay magaalo kasta toban kun oo albaab ayay leedahay bayna kulli baabayni laba albaaboo kasto farsakhun baa farsakh masaafo yanuubu kullu yowmin calaa kulli baabin casharatu aalaafi rajul waxaa isku bedelo oo iskaga naa'ib noqdo albaab kastaa maalin kasto toban kun oo nin yaxrusuuna way ilaalinayaan uma laa tanuubuhum alxiraasatu bacda dalika uma markaa dabadeed laa tanuubuhum ma bedelayso alxiraasatu waardiyaalka bacda dalika intaa kadib ilaa yowmi yunfaqu fiihi suur yacnii waxa weeyaan labadii albaaboo kasto yanuubu kullu yowmin calaa kulli baabin casharatu aalaafa ka naa'ib noqoto rajulin yaxrusuuna uma laa tanuubuhum alxiraasatu bacda dalika ilaa yowmi yunfaku fiihi suur yani dad aad u tiro badan waay oon isbedelaynin baayb kuwan markay xiraaso galaan bis waayo marka cid danba kama naa'ib noqonayaan fawaladii nafsu muxamadin biyadihi allaha nebi moxamed nafsadiisa gacantiisay ku jirtaan ku dhaaranayaaye lowlaa karatu haaulaa'i alqowm dadkaa badnaanshadooda haddaynan ahayn wa dajiiji aswaatihim iyo codkooda qaylada ka baxayso la samica annaasu dadku way maqli lahaayeen min jamiici ahli dunyaa dadka adduunyada joogo dhan haddata waqcati shamsi qoraxda ee jugteeda shanqarteeda ayay maqli lahaayeen xiina tadlucu markay soo baxayso waxiina tagurubu markay dhacayso qoraxdu markay soo baxayso iyo markay dhacayso jugteeda iyo shanqarteeda dadku waa maqli lahaayeen laakiin waxay u maqli la dadkaas nebigu soo arkay tira badnaantooda iyo qayladooda iyo sawaxankooda yay la maqli la-yihiin uu leeyahay wamin waraa'ihim alaau umamin gadaashoodana saddex ummadood baa ah mansik wa taawiil wa taariis ayb wa fiihi waxaa ku jira xadiidkaa dhexdiisa annahu sal اllahu calayh ali wasalam nebigu dacaa hadihi اalaaثa umamin saddexdaa ummadood inuu ugu yeeray alleh fakafaruu way gaaloobeen wa ankaruu waa inkireen fahum iyagu maca yajuuja wamajuuj yajuuj iyo majuujay la jiraan wadakara xadiiثan طawiilan xadiid dheer buu sheegay laa yashuku man lahu adnaa cilmin cilmi yar qof kale uusan ka shakinaynin annahu mawduucun been inuu yahay qof cilmi yar le xataa ka shakin maayo waxaas inay been yihiin inamaa nabahtu calayhi waan ku baraarujiyey aniga meeshaan haahunaa meeshan baan ugu baraarujiyey liyucrafa xaaluhu xaalkiisa si loo garto falaa yuqtara bihi aan hadhow lagu kadsoonaanin wadaad marka wax ka akrinayo yanii saadan ugu kadsoonaanin warkiisa warkan war jira maaha yani kitaabkan baan ku sheegay si dadku iskaga ilaaliyaan oysan waxaan uga gedmin agtooda waliannahu min malaazimi maa tarjamna ayb iyo waxaan kaloo u sheegay buu leeyahay waliannahu isagu min malaasimi maa tarjamnaa waxa aanu u tarjamnay waxa laasimayo ayuu ka mid yahay alfasla fasalka aanu ugu tarjamnay bihi isaga yacnii fasalkiibaa wuxuu ahaa ma ogtahay meelihii nebiga tegey marka mashriqan iyo maqribkan iyo magaalooyinkan waxaa la dhihi karaa nebiga waa tegaa la dhihi karaa maadaama tarjamadeennu meelihii ou tegay aan uga hadlayna waa in la caddeeyaa maalihii la yidhi waa tegey laakiin aan jirin oo aan sugnaanin waa in la sheega wa min tawaabici leylat alisraa leylat ulisraana waxyaabaha lagu daray oo la raacsiiyey ayay ka mid tahay maadaama ay ka mid tahay saas darteed baan u sheegay buu leeyahay ibnu jariirna marka ma wanaagsanayn buu meelo kale ku leeyahay inuu sheego waxyaabahan oo kale ayb laakiin see la dhahayaa marka cilmi yar qof leh xataa arrinkan kama shakinaayu yidhi inuu mawduuc yahayn ibnu jariir cilmigiisa waa ognahaye aimadii salafkowna ka mid ahaaye xadiidkana kitaab la yidhaha tahdiib ulaahaar uu leeyahay oo la yaab le duruqdiisa iyo yacni fiqigiisa iyo se u jamcinayo tafsiirkana waa kan tafsiirkan weyn uu leeyahay qisadaani muxuu u sheegay isaga marka taasoo kale waxaa la dhihi karaa culimmadii hore ibnu jariir waqtigiisa joogay dadku dad cilmi lehay u badnaayeen sanad haddii qisada lagu wariyo qofka sanadkii intuu sidaa u arkaba waxaan inay been yihiin sanadku ku fahmi karaa dadkaa cilmi badnaa marka haddii man asnadaka faqad axaalaka wa ninkii adiga isnaad wax kugu soo wariyey waa ku ixaal been ma sheegin ee waxa uu sheegay waxay tahay xadiidkan waxaa laga soo sheegay hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel uu ku yidhi dadkii hore marka hebelkaa iyo hebelkaa iyagu waa aqoonsanayeen isla markiiba hebel iyo hebel markay saa u fiiriyaan kan kadaab weeyaan biska sidaan wax jira maaha way garanayeen iyagu dadkaa cilmi lahaa laakiin dadkan hadda jooga agtooda wax walba waa ka gadmaya iyaga marka in loo bayaaniyo qasabaa lagu yahay <coughs> ayb faslun wahaajara sala allahu calayh ali wasalam nebigu waa hijrooday min makata maka ayuu ka tegay ila almadiinati madiina uu hijrooday meelihii marka nebiga tega madiina ka mid ah dameeqo meelaan soo sheegnay shaam oo laba jeer uu tegey israha yani baytlmaqdis uu tegey ilaa kor cirka la geeyey ayb sidratlmuntaha inuu dhaafay meelihii kale uu tegay daa'if baa ka mid ahayd daa'if nebigu waa tegey sal slam madiinana waa tegay rasuulkii oo waaba ku dhintayba waana u hijrooday waqadamnaa waan soo hormarinay dikra hasawaatihi nebiga hasawaadkiisu hasawaadkana maxaa ku dhex jira iyaguna meelo nebigu tegey baa ka mid a iyada laftirkeeda ayb meelihii uu dagaalada u tegey tabuug iyo waxaasoo dhan marka amaakintii uu tegey ku darso hasawaadkii aa soo martay wa cumarihi cumrooyinkiisii baan sheegnay waxajatihi xajkiisii wadaalika kulluhu kaa dhammaantiis min tawaabici hada alfasli fasalkan waxyaabaha raacaya ayay ka mid yihiin faaqhnaa dikru maa taqadama wixii soo hormaray sheegiddii la sheegay baa waxay deeqday can icaadatihi yacni soo celinteeda hore maadaama aan u sheegnay inaan soo celinaa qasab maahan ayb ibnu kaiir marka isagu waxuu taabtay meelo markaa been laga sheegayo nebigu uunan tegin wakhtigaan hadda aan joogno waxaa jira marka iyaguna dadku meelo nebiga waa tegey ay yidhaahdeenoo been ahnaa oo nebigu uunan tegin min haadihi اlamaakin waxaa ka mida meel dandaa la yidhaha masar ku taal danaa magaalo la yidhaha waxaa ku duugan sheekh la yidhaha axmed ilbadawi badawi marka aqdaabta wuxuu ka mid yahay waaweyn oo dadkan marka eh, eh, khuraafiyiinta ama qubuuriyiintu qubuuraha ay caabudaan iyuu ka mid yahay axmed ilbadawi qabrigiisa ayb meel dandaa la yidhaha buu ku yaallaa qarnigii Eh, toddobaadoo noolaa baa la yidhi culummada waagaasna nin caalim ahoo darajo owliyanimo in lagu sheego gaaray culimmadii taariikhda qortayna nin taariikh ka sheegay lama yaqaan axmed shaakir wuxuu yidhi wax badan baan baaray oon baxtiyey kutubta xadiidka iyo kutubta taariikhda qof axmed ilbadawi la yidhaa oo loo tarjamaayo ma aanan arkin marka nin laleeyay intaasoo karaamaada intaasoo cilmiya intaasoo xera ayuu lahaa oo taariikhdiisii aan kitaabada ku qornayn waa tuhmad weyn waay horta ma jiray mase ma jirin say ahaataba meeshaas marka don baa la yidhaahdo ilaa afar malyanoo dadaa isugu yimaado siyaaradaas nacam waa meelaha ugu dadka badan adduunyada ayb xajku waxaa lagu qiyaasaa saddex malyan iyo wax inay tagaan badawi marka waxaa tagto malaayiin baa tagta nacam saddex malyan afar malyan baa tagto meelahan kaloo shiicadaa ku soo xigaanoo ziyaarooyinkan ama waxaan xajku ay u yaqaanaan iyaga najaf iyo karbala iyo muusal kaadim iyo kaadimiyada iyo lix milyan baa tagaan iyagu nacam kuwaas in ka badanba xajka inta tagtaa labalaabkeeda ayb meeshaas marka waxaa ku sawiran qabriga badawi meel u dhow ayaa waxaa ku taallo cago cagaa ku yaalla cag marka malaha marka shamiytada la dhisay baa qof ku istaagay waa ku qallashay cagtaas baa mar meesha ku sawiran ku taallo cagtu marka dadka qabriga markay dawaafayaan hadba markay hal dawaaf sameeyaan inta ku soo wareegaan ayay dhudhunkadaan oo marka meeshaas marka haddii la yidhaahdo war waxaan cagahani maxay yihiin ayb waxuu ku leeyahay cagahan waa cagihii rasuulka sal slam nebiga cagtiisa maxaa halkan keenay meeshan buu yimidoo sheekhaanu soo siyaartay uu ku leeyahay marka amaakintii nebigu tegey bay ku darsadeen waa iftiraac cala allah wacala اnabiyi ayb iyo wacala اddiin ayb indhahaygaan marka ku arkay meeshaas dandal la yidhaahdo waa arkay waxaan u rabayna inaan u arko wax badan oo laga sheego waxa ka jira in kale inaan ka ogaado cagahaas marka meesha waa ku arkay dadka meesha jooga dhowr qof markaan ka su aalnayna nin walba rasuulka cagtiisii waayuu ku leeyahay waxaa la yaabla waddankaas cilmiga faraha badanna laga nashiriyey oo culummo badanna ay joogto haddana yacni waddamadaas islaamka oo lagu tirinayo waxaa la yaab leh yacni dadka madaxda ah inaysan dan ka lahayn rasuulka saa loogu been abuuranayo in kale bal iyagu ay ka dooranayaan lacagahaas meesha ugu soo xarooto kaasafoortayaalkaas waaweyn lacagaha ku soo xaroonaya iska rabaan ayb siqaayaaday qabaanoo marka dadka biyaha looga dardaro oo dadaa marka ku ajeer dadka meesha yimaadeen marka biyaha iyo ku waraabinayaanoo bimansilati maa-u zamzamkao kalaa laga dhigayaan marka waddankan waxaad isleedahay kan khuraafaadka yaallo markaad aragto meelaha qaarkood war waa kuwa weli wax badan ma soo gaarin baa isleedahay dandaawigu meeshuu ka yimid ha waa nisbatan ilaa dandaa weyaan marka waxyaabahaas marka taas waa jirtaa dadka halka laftirkooda joogo meeshan maxfalka la dhihi jirayee ku taal boon dheerana dad baa waxay dhihi jireen nebigaa soo istaagay meeshaas maan markaa saas darteedaan mawliidka ugu dhigaynaa dadka waaweyn maxfalka meeshan maxfalka la dhihi jiray boon dheera ku taalla qisadeeda marka dadka joogee markaa sharaafta iyouu sheegsheega jiray ee waxaas qabanqaabiyo waxay dhihi jireen meeshan nebigaa yimid waxaas oo kale waa waa kadib iyo been nebigu soomaaliya amaakintii uu yimid hadday ka mid ahaaneed kutubtaa lagu dhigi lahaa ayb hadday masar ka mid tahayna waa la qori lahay marka waxaas wax jira maa faslun fii samaacaatihi sala allahu calayh waalihi wasalama waxyaabihii marka nebigu ou maqlay <clears throat> haddana marka kuwa waxaa jira kacbadii baa la raray dhahayayb kacbadii baa la rarayoo magaalooyin meelahan ku yaallaa la keenay ayb qabrigii nebiga lasoo raray halkan baa la keenay yacnii ummadda sakhaafada meeshaas ka gaartay iyo yacnii dadka hadda maxaa la dhihi karaa hadda kuwa yacnii culumadnimadu maxay macnoo samaynaysaa qofka caqligiisa iyo cilmigiisa hadduu meeshaa gaarsiiyey meeshaa dhigay ayb dadka loo akrinayana hadday waxaas iska rumaysanayaan ka waran iyagukacbada maxaa halkan laga keenayaa bal hadday haddii xataa ay dhacdaba in la keeno lakaba soo qaadba meeshaan marka in loo xajiyo ma bannaanaa lahayd derbiga kacbada hadday dhacdaba in la dudumiyo xataa meeshaasoo bannaan unbaa la dawaafaya meeshaasoo bannaan meesha buqcada weeyaan waxa marka camalku ku xiran yahay kacbaa la soo raray halkan baa la keenay waa lagu dawaafay eyshtusaawiy waxaas laca fiqiga uu sheegaayo iyo waxa uu sheeganayo ama uu laga yaabo qad yatakabar marka yanii oo isku weynaysiinayo aaway marka xataa haddii dhagaxdaas lasoo qaado meeshaan lagu dhisa hadda ma dhagaxdaasaa xajka loo aadaa mase meesha loo qasdaa waa meeshaas maka la yidhaahdo marka wixii baa ka wada dhumay qofku markuu yacnii baatil iyo xaqdarro iyo qaabdarro markuu ku socdo xagga allana waa ka tagaa khuraafaad iyo beenuu daldalaa ayb walidaalika marka waxyaabahaasoo kale marka baciid maaha in laga maqlo waxaanoo kale in laysa la arkayn faslun fii samaacaatihi sala allahu calayh waali wasalama qad qadamnaa annahu sala allahu calayh waali wasalama waxaanu soo hormarinay buu yidhi nebigu samica inuu maqlay kalaam allahi casa wajalla alle kalaamkiisa inuu maqlay wa khitaabahu inuu maqlay alla hadalkiisa lahu isaga uu la hadlay leylat alisraa habeenkii leylatlisraa nebigu wuxuu maqlay hadalka alle samaacaadka nebigay ka mid tahay marka xayu yaquulu sal allahu alayh ali wasalam markuu alla yidhi u dhahayy fanuudiitu nebigu uu yidhi sal l slam ujeeda fanuudiitu waa la ii dhawaaqay an qad atmamtu waan dhammaystiray fariidatii yani fariidadaydii waan taam yeelay salaadii wa wakhafaftu waan fududeeyey min cibaadii addoommadaydana waa ka fudaydiyey oo shan baan uga dhigaya muxamedu muxamedow inahu laa yubadalu alqowlu inahu shanigu wuxuu yahay laa yubadalu lama bedelo alqowlu qowlka ladaya ani agteyda wixii aan qoray waa saan u qoray lama bedelaayo hiya hamsun waa shan wahiya hamsuuna waana konton xagga ajarka alxadiid familu haada kan oo kale marka buu yidhi ibnu kaiir laa yaquuluhu ma dhaho ilaa rabbulcaalamiin maahane hadalkan oo kale qofaan ilaahay ahayn ma dhahaayo leeyahay qad atmamtu fariidatii wakhafaftu min cibaadii kulligood allay usuu bataa ayb kamaa fii qowlihi tacaala siduu alla u yidhi limuusa uu ugu yidhi inanii ana allaahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii waaqim isalaata lidikrii muuse markuu la hadlaayo alla muxuu yidhi inanii aniga ana allaahu baan ahay macbuudka xaq ah laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa ana aniga maahni facbudnii icaabud muusow waaqimi salaata salaadana og lidikrii dikrigayga salaada ku og yacni inaad i qaala culamaau salafi wa a'immatuhum culimmadii salafka ee a'immadoodu waxay dhaheen haadaa kan hadalkan min adalli dalaa'ili daliillo kan ugu tusid badan waay calaa anna kalaamallaahi ilaahi hadalkiisa hayru makhluuqin inuu yahay <coughs> hadalka alle sideenoo kale inaan ku la abuuray inuusan ahayn makhluuq ma ahan hadalka ilaahay waa tilmaan isagu leeyahay maxaa sababtu waa maxayn haddii hadalka alle waa makhluuq la yidhaahdo de makhluuq baa marka in isaga la caabudo isfaraaya ma saasaa ka dhalan lahayd lianna haadaa maxaa yeele kan laa yaquumu ma ku qumi karo bidaatin daato makhluuqatin la abuuray yacni inanii ana allaahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii hadalkaas ilaahay inuu ku abuuro makhluuq dhexdiisa oo makhluuqaasi hadalkaas yidhaahdo suurtagal maaha maxaa yeele makhluuqaasi in la caabudaa ka dhalanaysa markaa markaa marka waa daliil marka aad meel dheer u taabanayo oo muctazilada iyo dad badan buu radinaya oo iyagu dhahaayo geedka ilaahay hadalkiisaan geed buu ku dhex abuuray geeddii baa hadashay marka ilaahay ma hadlee waxa hadlay waa geedda qoladaa marka waxaa la yidhi waayahay ma geed baa dhahaysa facbudnii aniga icaabud wa salaata lidikrii iyo inanii ana allaahu iyo say geed ku dhahaysaa hadalka ile qofka yidhi baa loo nisbeeyaa soo maa haddii aan meel laga soo guurinin ciddi tirin baa loo nisbeeya marka ibnu kaiir wuxuu leeyahy sida tanba alla maaha cid kale aynan ugu suubanin ayaa qad atmamtu fariidatii wakhafaftu min cibaadiina alla cidaan ahayn aynan ugu suubanaynin marka hadalka allaa yidhi nebigana waa maqlay buu ka rabaa jibriil inta usoo qaaday uma keenin waqaala jamaacatu minhum jamaaco salafka ka mida waxay dhaheen man zacama qofkii ku andacoodo ana qowlahu tacaala ilaahay qowlkiisa inanii ana allahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii makhluuqun inay tahay fa huwa kaafirun waa gaal liannahu maxaa yeele bizacmihi sheegashadiisaas yakuunu dalika almaxallu yakuunu wuxuu noqonayaa dalika almaxallu maxalkaas hadalkaas uu ka soo baxay almakhluuqu ee makhluuqa ahba weliba qad dacaa inuu u yeeray muusa muuse uu ugu yeeray ilaa cibaadatihi cibaadadiisa inuu ugu yeeray meeshaas baa muuse ugu yeertay inuu caabudo marka waqad busida hada fii hayri hada lmowdici mowdican meelaan ahayn baa arrinkan lagu faahfaahiyey oo kutubta caqiidada ibnulqayimna wuxuu yidhi kon shan boqol oo imaam ayaa gaalo inay yihiin iskaga markhaati kacday qofka dhahayo qur-aanka kalaamullaahi maahana waa makhluuq sida annaga naloo sameeya qur-aanka naloo sameeyey qofka dhahayo waa arin markaa uu ku gaaloobayo oo an boqoloo imaamba isaga markhaati kacday dabaraani iyo laalakaai labadaasaa sheegeen waqad rawaa sal اllahu alayh ali waslama samaacaad kaloo hadda sheegayaa marka waqad rawaa sal اllahu alayh ali waslama nebigu wuxuu wariyey can rabbihi rabbigii uu ka wariyey caza wajalla axaadiia kaiiratan axaadiid badan ka xadiii yaa cibaadii kullukum jaa'icun ilaa man acamtuhu oo kale xadiiulqudsi waay allow ka wariyey oo yanii qaala qaala rasuul yani marku nebigu yidhi saxaabigu sida u wada can abi darin can اnabiyi sal اllahu alayh ali wasalama fii ma yarwiihi can rabbihi ayuu dhahayaadii waqad rawaahu muslimu muslimna waa wariyey walahu ashyaau kaiiratun ashyaa fara badan buu leeyahay waqad afrada alculamaau culimmadu waxay u gooni yeeleen fii hada alfasli fasalkan fasalkaas waa maxan axaadiid ulqudsiga musanafaatin kutubo fii dikri alaxaadiidi axaadiidta inay ku sheegaan sheegitaankeeda alilaahiyati axaadiidta alle loo nisbeeyey fajamaca zaahir ibnu aahir wuxuu jamciyey fii dalika axaadiidulqudsiga musanafan kitaab buu ka alifay axaadiidtaa buu ururiyeyo an boqol soddon iyo saddexdii buu dhintay wakadalika alxaafid adaya diyaa-udiin almaqdisi isagoon kitaab buu ka alifay saaxibu kitaabi اlmukhtaar wa jamaca caliyu bnu balbaan caliyu bnu balbaanna mujalladan mujallad buu ururiyey ayb almaqaasid الsaniya fi اlaxaadiiث اlilaahiya ayaa la yidhaahdaa ayb calaa-udiin caliyu cali ibni balbaan ayaa la yidhaha abulqaasim annaasiri alkaraki buu dhintay ra'aytuhu aan arkay buu yidhi marka ibnu kaiir mujalad aan arkay buu ka baray ayb dilaaciisu marka ibnu kaiir waasicu ahaa kutubta uu wax ka naqliyo iyo waxa uu sheego iyo yacni waxa kutub uu daalaca madbacdahan hadda ma jirin waxaas ay daalacanay farguriyey ku qornay farguri hadda haddii la yidhaha kitaabkan baa farguri lagu qoraa aad buu u weynaanaa soo maha allah mustacaan marka iyagu marka waxaa laga yaabaa tafsiirka dabariga iyo tafaasiir waaweyn fargurigood inay haysteen ama maktabaad inay markaa ka daalacaanayeen marka hadda culumtoodana maanta haddii la fiiriyo zamankan marka waxaa laga yaabaa inuu hal kitaab ama laba kitaab qof ku takhasuso hal cilmi fanni fanni kale mid kale fanni kale yacnii qof sidooda mutafanin u aana hadda male hataa midka fanniga xadiioo kale ku takhasusayo waxaa xaqiiqa ah inuusan gaaraynin meesha ibnu kaiir iyo ibnu xajar iyona ay joogeen kama gaarayan marka iyaguna marka dad mutafaniniinay ahaayeen cilmigu marka naqsi baa ku dhacay aad usii yaraaday ilaa marka de wx nebigu sheegayo calaamaatu saaca waxaa ka mid a ah an yurfaca alcilmu cilmiga in la qaado wayanzil aljahlu jahliguna soo dego marka jahligaa soo degay cilmigiina waa yaraan aad usii yaraana wakhti dhow culimmadii joogtay kartiday cilmiga u lahaayeen dadka hadda jooga uma laha sheekh اlalbani iyo wa min qablihi mucallimi iyo eh, axmed shaakir iyo raggaas yacni iyo culimmadii ibnu cuhaymiin iyo raggaas yacni kartida iyo cilmiga u lahaayeen ama waxa ay darsi jireen ama fataawooyinkooda wax keeni kara hadda male kuwa hadda joogana waxaa weeyaan marka loo fiiriyo kuwa imaan doono waxay u noqonayaan iyaguna xidigo ayb marka qofku intuu dhallinyar yahay qofku intuu dhallinyar yahay cilmigu ha ku dadaalo ayb intaa marka in la helo laysku dayo waqad dahaba jamaacat min ahli اlxadiiثi waxay ururiyeen wاlusuuli iyo usuulka ilaa ana sunata sunada ku dhammaanteed bilwayi ilaa ana sunata sunnada ku dhammaanteed bilwaxyi inay ku ahaato liqowlihi tacaala wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa yani culimmadu waxay taxqiijiyeen buu leeyay sunnada nebiga uu ku hadlaayo waa waxyi waana sidaas oo iyada laftirkeeda markay kusoo degaysa mararka qaar dhidid fara badanaa qaban jiray qur-aanna maahan ada wax kusoo degaya ogow xadiidkii yacla bnu umaya ama yacla bnu munaya cumar buu ku yidhi nebiga oo waxyi lagu soo dejinayo iiga warran markaasaa nin baa yimid marka yaclamu eh, nin baa yimid markaa su-aal weydiiyey wuxuu yidhi rasuulku su-aal weydiiyey ninka wuxuu yidhi haddii uu xaj xarman yahay ama cumro eh, nin markaa waxaa yimid jubbad watoo barafuun isku dharoobayoo barafuun <clears throat> zacfaraani waxaa ismariyey markaasuu wuxuu yidhi maxaa qofkan ka xaara ama muxrimka ah su-aal baa marka ninkaa nebigu su-aalay cabbaar buu nebigu ka aamusay dhidid fara badan baa qabtay saxaabadu marka waa fahmeen in loo waxyoo rabo cumar marka yacla bnu umaya ayuu soo qabtay fiiri buu yidhi isagoo loo waxyoonayo waa kan markii laga fayday oo nebigu soo yacnii e, waxyiga markaa laga faydayna wuxuu bilaabay marka inuu ninkii u yidhaa aawo kii i-su'aalayay markii loogu yeerayna wuxuu yidhi iqlac canka aljubba jubbadda iska siib waqsil iib barafuunka dhaq oo iska dhaq zacfaraankana ee waxaan wasnac maa kunta tasnacu fii xajika waxaad xajkaaga ku isku samay jirtay ku sameey yacnii waxaad xajkaaga iskaga ilaalin jirtay ood ka tegi jirtay ka tag cumradana uga tag waay iyagoo xajkay yaqaaneen cumro ma aqoonin marka wixii xaj markaad xarman tahay aa ka tegi jirtay cumradana uga tag ayb marka warkaas qur-aan miya hadda ma ahan qur-aan waa sunno xadii nebi waa hadalkii rasuulka sal slam maca daalika markuu sheegaayo waa dhididaa qaban jiray waa loo in loo waxyoonayay tuseen xadiidkii kalena wuxuu ahaa ninkii yidhi rasuul allow haddaan jihaadka galo anoo hore hore u socdoon aan cararaynin oo eh, dembigayga ma la dhaafayaa markaasuu yidhi nacam markuu tegay ii soo celiye waa loo soo celiyey markaasuu yidhi ila dayn daynta maaha daynta bani aadamka lagu dhaafi maaha markaasuu wuxuu yidhi fa qad ataanii jibriilu jibriil baa ii yimid wuxuuna ii ogeysiiyeyoo ii sheegay wa akhbaranii daalika kanuu ii sheegay ayb jibriil baa u yimid saasuu u waxyooday marka sunnadiisao dhan waa waxyi wa haadihi اlmas'alatu mas'aladan muqararatun fii kutubi اlusuul kutubta usuulka ayaa lagu qariray waqad atqanahaa waxaa itqaaniyey alxaafid abu bakr albayhaqiyu fii kitaabihi almadhl ila sunan almudhil qora almadhl ila sunan waاkhtalafuu waxay isku khilaafeen ayb hal ra'aa rabbahu subxaanahu kamaa qadamnaa rabbigii ma arkay nebiga sidii aan soo hormarinay aybica waqad ra'aa jibriila jibriil ayuu arkay calayhi salaam hunaaka meeshaa calaa suuratihiibuu ugu arkay sidratilmuntaha wa kaana qad ra'aahu qabla dalika markaa ka hor ayuu arkay munhabitan isagoo hoobanayo mina samaa'i ka hoobanayo ila alardi kusoo hoobanayo cala suurati alatii khuliqa calayha suuraddii jibriil lagu abuuray wadalika markaasna fi ibtidaa'i lwaxyi waxyiga bilaabashadiisa hore yay ahayd wahuwa almacniyu waana midka loo jeeda biqowlihi tacaala callamahu shadiidu اlquwa duu miratin fastawaa wahuwa biاlufuqi اlأclى uma danaa fatadallaa fakana qaaba qowsayni aw adnaa fasaxiixu min qowli اlmufasiriin sida saxiixa ah aqwaasha mufasiriinta saxiixa ku ah bal ilmaqduuci bihi sida la gooyeyba ama bal ilmaqduucu bihi sida la jaray ana almutadallii kan soo dhowaaday fii haadihi اlaayati aayaddan huwa jibriilu jibriil ibnu kaiir fiiri marka daaya hore muxuu kuu soo yidhi fadana aljabbaaru allah soo dhowaaday markii sidratilmuntaha nebigu dhaafay ilaahay waa u soo dhowaaday rasuulka sal l slam halkanna wuxuu ku leeyahay bal ilmaqطuucu bihi ana almutadallii fii hadihi اlaayati huwa jibriil jibriil baa aayaddan suuratu najmi cidda soo dhowaatay waa jibriil oo nebiga usoo dhowaatay diqaa ku jirta marka warkiisaan u fiirso fii haadihi alaayati buu ku qayday waa qayd fii haadihi alaayati marka ibnu kaiir marka waa ogol yahay alle sida ka muuqatay xadiidkii haddaay aan soo marnay fadana aljabbaaru fatadallaa allah yacnii soo dhowaaday waa dhowaan siyaadiyey markay ku jirto xadiiulisraa walmicraaj xadiidka micraajka markay ku jirto wou sheegay markaa laakiin dhowaanshaha alle aayaddan lagama qaadanina xadiidkaasaa laga qaatay oo ka wadaa ayuu ku leeyahay dhowaanshaha alle xadiidkaa laga qaatay ee aayaddan lagama qaadanin amaa dhowaanshaha aayad aayaddan ku jiro isagu waa jibriil buu yidhi sida maqduuc bihiga ah la gooyey marka fahm ayb marka midda xadiidka iyo middan aayadda haddaad mid ka dhigto oo tiraadid marka riwaayadaasaa daciif ah waxa soo dhowaadana jibriil unbaa laga wadaa aad tiraahdidna waana maslak bacdi alculamaa ay qaadeene waa laga fiicaya ibnu kaiir isagoo sidaa ma qaadayo dhowaanshaha alle xadiidkay ku sugnaatay dhowaanshaha jibriilna aayaddaanaa sheegtay waa laba kala gaar ah. allana waa dhowaaday oo nebigiisa waa u soo dhowaaday jibriilna waa u soo dhowaaday ayb labadooda dhowaanshana dabcan isku mid maaha laysa ka milihi shayun wa huwa samiicu lbasiir kama akhrajaahu fi saxiixayni can caaishata radi allahu canha annaha sa'alat rasuula اllahi sala اllahu calayh ali wasalama nabigay su-aasha can dalika kaaga faqaala daaka jibriilu jibriil buu weeyaan buu yidhi kaas uma danaa fatadalla aayadda faqad qaطca hada alxadiidu xadiidkan wuxuu gooyey annisaaca dooda wa asaaxa alishkaala ishkaalkiina meesha waa ka bixiyey mufasiriintu ay isku haysteen wey waqad qadamnaa waxaan soo hormarinay annahu ijtamaca nebigu inuu la kulmay bilambiyaai nebiyaalka wa ra'aahum inuu arkay calaa maraatibihim darajaadkooda uu ku arkay wara'aa khaasina aljannati jannada malagga yacnii ka shaqaynaya khaasinka yuu arkay wa khaasina annaar naarta malagga ka shaqaynayuu arkay wa shayacahu min kulli samaa'in sama kastaa waxaa ka sagootiyey muqaribuuhaa muqarabuuhaa kuweeda la soo dhoweeyey ila samaa'i samadiibay u sagootiyeen allatii taliihaa ku xigto wa talaqaahu almuqarabuuna dadka alla xaggiisa loo dhoweeyey waxay nebiga watalaahu watalaqaahu waxaa nebiga kula kulmay almuqarabuuna baa la kulmaayeen kuwa la dhoweeyey ambiye iyo malaa'ig min alukhraa samada kale ayay kula kulmaayeen wafi sunani waxaa ku sugan annahu sala allahu calayh ali wasalama qaal nebigu inuu yidhi maa marartu leylata usriya bii habeenkii la idheelmiyey ma aanan marin <coughs> bimala'in koox min almalaa'ikati malaa'igta ka mida ilaa qaaluu waxay dhahayeen yaa muxammadu mur ummataka ummaddaada waxaad fartaa bilxijaamati toobinta ummadaada toobinta far sidaabay i dhahayeen buu yidhi nacam waa faa'iidooyinkii jaanibiga ah ibnu kaiir uu keeni jiray ayb xadiidkan marka bacdu ahlilcilmi waa xasaniyeen tafarada bihi waxaa la gooni noqday buu yidhi ibnu kaiir cabaad ibnu mansuur baa la gooni noqday ayb marka isnaadka dacfi baa ku jiro shawaahidna waa leeyahay ayb axaadiidta marka waxayna ka mid tahay loo deliishado iyadu eh, xijaamada iyo toobintu inay fiican tahay hawaahid shawaahid dhowr abaana waxaa tilmaamay sheekh naasirالdiin اlalbani raximah اllah silsila صaxiixa ayb wa fii xadiiin aakhara xadiid kalena ilaa qaaluu waxay odhanayeen yaa muxamadu mur ummataka ummadaada far yastaktiruu ha badsadeen min khiraasi iljanna jannada tallaalkeeda yacnii jannada geeda badan ha ku tallaasheen ummaddaada sidaa farka waa maxay marka jannada tallaalkeedana subxaana allah alxamdu lilah alxadiid wahumaa qariibaani ibnu kaiirse wuxuu yidhi labadan xadiid waa qariib ayb wanasla calayhi jibriilu calayhi salaam jibriil baa la degay wanasla calayhi jibriilu jibriil nebiga dushiisa ayuu wuxuu kula soo degay bilqur'aani qur'aankii canillaahi xagga allo kaga kala soo degay caza wajalla calaa qalbihi اlkariim qalbigiisa wanaagsan buu ku riday wa fi siirati waxaa ku sugan siirada ayb annahu ataahu malaku اljibaal buuraha malagoodii baa u yimid yowma qarni hacaalib maalintii qarnu hacaalib daa'if markii uu ka soo tegay birisaalatin risaalo ayuu ula yimid min allaahi tacaala alla xaggiisa ka socoto faqaala waxa uu yidhi in shaaa haddii uu doono allah marka malagaas soo faray sidan baa la soo faray in shaaa haddii uu doono an yatbiqa calayhim inuu ku daboolo alakhshabayni labada buurood waa yacnii waa samaynayaayo waa loo yeelayaa faqaala waxa uu yidhi nebigu sala allahu calayh waali wasalam bal asta'nii bihim waa u suganayaa waa u kaadsanayaa ayb maaanu samaynin sidaase waan u kaadsanayaa buu yidhi qisadanna marka waa mashhuur siirada mashhuuray ku tahay halkan marka ibnu kaiir muxuu ugu soo daray samaacaadkii nebiga soo gaaray bay ka mid tahay man la soo gaarsiiyey xagga allay ka timid malag baa loo soo dhiibay malaggaa warkiisii waa maqlay nebiga marka jibriil hadalkiisiibuu maqlay malagga hadalkiisiibuu maqlay samaacaadkii bay ka mid tahay wa fii saxiixi muslimin ana malakan nazla biاlaayatayni malag baa wuxuu la soo degay labadii aayadoodoo min aakhiri suurati اlbaqara aamana rasuulu iyo waxaa weeyaan laa yukalif allah habeen qofkii akhriya labada aayadoodna nebigu wuxuu yidhi kafataahu habeenkaa waa ku filan yihiin wax uu isku xijaabo waa ugu filan yihiin ama hadduu salaatuleylka ka seexdo waa deeqayaan labada waa lagu sheegay wa fii maqaazi اlumawiy yahya bnu saciid alumawi maqaasidiisa can abiihi qaal wazacma alkalbiyu can abi saalixin can ibni cabaasin qaal baynama اnabiyu sala اllahu calayh ali wasalam waqhti nebigu yajmacu uu ururinayay alaqbaada ayb waxyaabihii la soo qaatay khanaa'imta wa jibriilu jibriilna can yamiinihi midigtiisa uu yahay id ataahu waxaa u yimid malakun min almalaa'ika malag malaa'igta ka mida qaala wuxuu yidhi yaa muxamed ina allaha yaqra'u calayka asalaam alla salaam buu kugu soo akhrinayaa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxa uu yidhi huwa salaamu waa mid nuqsaan iyo ceeb ka nabadgalay huwa salaamu waa mid dadka nabadgeliyo aafaadka iyo dhibaatada ka nabadgeliyo waa isaga salaam marka magacaa labadaas macnaa lagu fasiraa wa minhu salaamu nabadgelyada xaggiisay ka ahaatay wa ilayhi salaam xaggiisa ayaa salaamtuna ahaatay faqaala almalaku malagii waxau yidhi in allaha yaquulu laka alla wuxuu ku dhahayaa ina almra aladii amaraka bihi alxubaabu bnu lmundir ayb ina almra arrinku alladii amaraka bihi waa kuu ku faray alxubaabu bnulmundir arinka iyo talada waa midda xubaab uu ku faray maxay ahayd marka xubaab ibnulmundirna qisadiisa bederaan kusoo marnay maalinkii beder waa kii markaa u ishaaray meesha markuu nebigu degay uu yidhi halkan xeelad dagaal baad u degtay mase waxii min allahi xaggiisa waa kii uu yidhi marka xeelad dagaal un baan u degay alla ima farin meeshaan marka haddaba tala maahanba ti uu ku yidhi tala ayuu siiyey ceelaha ceelasha yaryarkaa duug waa duugaynaa mid baan reebanaynaa gadaasheenna anna marinaynaa markaasaa hadalkan lagu soo yidhi arrinku iyo talada waa siduu kugu la teliyey xubaab ibnulmundir <clears throat> qaala rasuulu llahi sal l slam yaa jibriilu jibriilow calayhi salaam hal tacrifu haada kan ma taqaanaa warkaa ii sheegayo qaala waxa uu yidhi maa kullu ahli samaa'i acrifu aniga malaa'igta samada joogta dhammaantood ma aqaani buuda marka malaa'igta qaar baa jibriilba uusan aqoon u lahayn cadamada ilaahay fiiri iyo weynaanta alle subxaanahu wa tacaala maxaa yeele malaa'igtaa tirada badan allah abuuray isagayna ka amar qaataan marka allaha iyaga dhan maamulayo <clears throat> oo ay ka amar qaadanayaan xaalkiisa ka warran marka isaga iyo cadamadiisa wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huu jibriil marka sidaasuu yidhi anuma garanayo malaa'ig waxa samada joogoo dhan wainahu la saadiqun laakiin runloow weeyaan run buu kuu sheegaya wamaa huwa bishayaanin shayaan ma ah ayb marka talayaal wahaadaa wain kaana isnaaduhu wahaadaa qisadani wain kaana isnaaduhu isnaadkiisu haba ahaada laysa bidaaka midaan saa xoog badnayn ilaa ana lahu shaahidan laakiin shaahid buu leeyahay wadalika annahu sala allahu calayh waali wasalama lamaa nasala calaa adnaa miyaahi badrin bader biyaheeda meesha ugu sokaysa markuu degay qaala lahu lxubaabu bnu lmundir yaa rasuul oo madiine xaggeeda xigto wa faqaala lahu wuxuu ku yidhi alxubaabu bnu lmundir yaa rasuul allah in kunta nasalta hada almanzila makaanu degaan haddaad degtay biamrillaahi ilaahi amarkiisa haddaad ku degtay fadaaka in kunta haddaad tahay inamaa nasaltahu inaad degtay lilxarbi dagaal iyo walmakiidati tab xeelad dagaal falaysa bimansilin meel la dega ma aha saxaabada marka fiiri edabtooda iyo yanii iyo deganaantooda waa ka istifsaal ayuu gelinayaa waxaan wuxuu leeya haddaa sida amar ay tahayna de amar alla waa loo hogaansama haddii kale laakiin saanay aniga ila tahay walidaalika qofka marka waxaa la rabaa qofka aqoonta leh ama uu diin ku tabaayo iyo cilmi fara badan inuusan ka hor dhicin dadka daa'ishiinta ee fudfudud waxaa lagu yaqaanaa iyaga qofkii ka cilmiga badnaa ama axaadiidta nebiga ama aayadaha qur-aanka kaga aqoonta badnaa iyo axkaamta iyo fiqiga yuu hor ordayaa sidaas la dheh sidan maaha sow sidaan maahayn buu leeyahay haadaa marka waxaa weyaan alaa yani min siima ahli اljahli dadka jaahiliinta calaamadahooda waa maxaa yeele fudayd jahli baa leh cilmiguna wuxuu keenaa deganaan iyo xasilooni iyo waxa in la hubsado aad loo fiirsado qofka inuu ta'adub sameeyo aaday muhiim u tahay faqaala waxa uu yidhi bal lilxarbi wاlmakiidati baan u degay dagaal iyo tab dagaal qaala fandaliqtag xataa najlisa intaan ka fadhiisanno calaa adna almiyaahi min alqowm biyo midda ugu dhow dadka yani marka hore madiinay soo xigeen waa tallaabaynaa iyagaan ka xigsanaynaa biyaha iyaga marka xaggooda maka ka imaanaya biyaha ugu dhow ayaan xagga ka maraynaa buu leeyahay kamaa taqadama fii qisati badrin waqad ruwiya annahu sala allahu calayh waali wasalama marka qisadaasaa shaahid u buu leeyahay waqad ruwiya annahu sala allahu calayh ali wasalam waxaa la wariyey nebiga xadata can qusi bni saacida aliyaadiy <clears throat> ayuu ka wariyey ayb bimaa samicahu wuxuu maqlay yaquulu bimaa samicahu wixii uu maqlay yaquulu isagoo dhahayo bisuuqi cukaad uu ku maqlay wa fii sanadihi nadarun tanna waxay tahay marka waxyaabihii nebiga maqlay baa la hayee qusi bnu saacida wixii uu nebigaa maqlaya yani qus bnu saacidaha hadalkii uu cukaad ku sheegay ayaa nebigu intuu maqlay ayuu sheegay rasuulka sal l slam xadiiahaan u sheegay <clears throat> marka waa wixii uu maqlay wa fii sanadihi nadarun baa laakiin kan ku jira yiri wa fii saxiixi muslim waxaa ku sugan can faatimata binti qays annahu sala allahu calayh waali wasalam nebiga xadata cala almimbari mimbarka korkiisa wuxuu uga sheegay can tamiimin iddaari tamiim ayuu ka wariyey qiso biqisati dajaal dajaal qisadiisa <clears throat> qisadan waxay ahayd waxaa la yidhaahdaa qisati اljasaasa saxiixu muslimkay ku sugantao warinaayo tamiimu daariyo badda ku socdo ayaa doon ay la jabtay doonta markay la jabtay baa marka duufaan iyo waxbaa ku kacay meel marka jasiirad ah baa lagu tuuray jasiiraddii marka jasiirad yacnii bad ay ku hareeraysan tahay baa lagu tuuray <coughs> jasiiraddaas baa marka uu nin xirxiran buu ku arkay ninkii markii dadka uu waraystay yaa meelahaas ka yimid madiine iyo xaggeeda iyo dhulkaas markaasuu yidhi aniga tamiim marka waraysi dheer buu la yeeshay babariya biyaheedii ka waran meeshaas ka waran taa ka waran sida u lahaa meeshaas ninbaa ka soo baxayo sidaa iyo sidaa iyo waaa waxaa dadku u sheegaya ma soo baxay haawaa soo baxay qisadii dheereed markuu la galay baa markii dambe wuxuu yidhi orodoo tag waxaad ogaataa marka aniga halkan baan ku xirxiranahay mar dhowna in laysoo furaa laga yaabaa goordhow baa laysoo furi doonaa saas ogow markii horena <clears throat> ninkaas jasiiradda ku xirxiran waxaa u keen tamiimu daari waxaa soo kaxeeyey oo ninkaa u keenay jasaaso bahal leeran ayaa soo hogaamisay soo kaxaysay ninkaas xirxiran bay u keentay jasiiradda ku xirxiran hadalkaabay isweydaarsadeen waa yimid qisadii buu ka sheekeeyey ayb markaabaa rasuulka sal ا slam markuu uga sheekeeyey ayuu mimbarka koray sidii uu tamiim ugu sheegay ayaa nebigana uu u sheegay waana dajaal buu yidhi ninkaa xirxiran meeshaas ku xirxiran bacdu alcaqlaaniyiin fii casrina dadka qaarkood caqlaaniyiinta ah ee iyagu yanii cuquushooda un keliya ku socda wixii caqligu diido diin caqligooda iyaga waxa diido ay dhahayaan diin maahan kuwa dhaho ayaa qisadaa inkiray oo waxay dhaheen haddii uu jiro nin sidaas oo jasiirad ku xirxiran oo nool adduunyada maanta meelaan la tegin male badahana waa la yaqaanaa dadkan marka yacni badmareennadaasuu sheegi lahay dhaheen nin baa meeshaa ku xirxiran oo dajaalhalkaasu fadhiyaan yani akhbaar qeyb ah waayo oo nebigu looga warramay oo markaa yacni rasuulka sidqigeeda <clears throat> oo rasuulka sidqigeeda iyo runteedu uu qiray marka maxaa laga waraysanaya nin markaa iska caqligiisu aad u gaaban yahay waxaa laga yaabaa haddii maanta yacni la dhihi lahaa adduunka hadda technolojiga ka jiro qofkii aan aqoon u lahayn hadda maanta nin iska reer baadiya haddaad soo qabato technology hadda adduunyada ka jiro u sheegto waxaay waxaay waxaabaa jiray ka waran fariinta adiga aad rabtaad daqiiqad ku gaarsiin kartaa nin adduunyada geeskiisa kale joogo bal ka waran wuxuu ku leeyahy waxaas wax jira maa waa inkirayaa caqligiisa markuu rogrogo wuu inkirayaa haddana maca daalika wax jiro la ogyahay on ognahay soo ma garanin famaa baaluka marka wax bani aadamkan cilmigiisu maalinba maalinta ka dambayso waa iska soo kordhaaye waxay jaahil ka ahaayeen sow ma jiri karta qaybta ay jaahilka ka yihiinaa lagu darayaa marka dajaal oo iyagii laftirkoodii sowma sheegaan bahallo iyo noocyo noocyo bahallo ah oo aynan aqoon u lahaynoo hadda la iktishaafaya jira ha noqdaan kuwan aan la arki karin oo microbaadka iyo kuwan kaleo iyaguna bahallo waaweynoo hore aan loo aqooninoo haddaa la bartay lahayaa arkaysan marka dajaal iyo qisadiisan waxaad ku dartaa qaybta bani aadamku weli uusan ogaanin jaayani bani aadam aan tamiim iyo dabcan nebigii iyo dadkii kale muslimiinta u sheegay iyo aan ahayn <clears throat> qisadaana marka meeshan isagu marka ibnu kaiir wuxuu usoo dhexgeliyey qisadan waa waxyaabihii nebigu dhegaystay oo maqlay bay tanna ka mid tahay kadib wuxuu gelayaa fasalka soo socdo assamaacu minhu wix isaga laga maqlay nebiga sal l slam marka shamaailku si fiican u wadaa qaybo siyaabo kala duduwan buu markaa u sheegay fawaa'id badanoo jaanibiyana waa dhex gelinayaa raximahu اllahu tacaala raxmatan waasica annagana allah nagu anfaco bilahi towfiiq sal l slm cala nabiyina mxamed wala ali